اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabيina mحamed وآlihi وصaxbihi أجمaعين qala الmؤلف raximh اllah taعaalى whuwa shaykh الإسlاam fi kitaabihi alcaqيdة الwasiطية qala raximh اllah taعaalى wyuxaafiظuuna عlى الجamاعaati وyadiinuuna bالنaصيxaةi للأmة waxaan ku dhex jirnay kitaabkii aakhirkiisa waxaan soo marnay annahum yuxaafiduuna cala aljamaacaat cala aljamaacaat macnaheedii hore waan usoo sharaxnay oo ijtimaacu lkelima iyo jamaacaadkii oo salawaadkii acyaadii yaa qeyb ka ah laakiin ahamu maa yatamayizuuna bihi annahum ahlu ijtimaacin cala alxaq wayadiinuuna biاnasiixati lilumma wayadiinuuna waxay ka diimeysanayaan diin u ay u qaadanayaan biاnasiixati lilummati ummada in loo nasiixeeyo ummada in loo nasiixeeyo sababta waxa weeyaan diintuuba nebiga wuxuu ku sheegay addiinu nasiixa marka nasiixadaas dad gaar uma laha min alkhaطa'i jiddan inaad tidhaahdid aniga nasiixada ama wanaagga waxaan dadka tusinayaa dadka aan isku jamaacanahay ama aan isku sharikannahay ama aan isku jihannahay diinta ilaahay taas ka mid ma ah waxaa weeyaan nasiixada khayr kasta ood og tahay oo ninkaa walaalkaa inaad u baahan yahay aad aragtid inaad u sheegtid waata nabiga la weeye uu yihi addiinu nasiixa qulnaa liman yaa rasuula allahi qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim marka lilaahi see ilaahay looga nasiixaynayan annasiixa lilaahi waxaa lagu fasiray alcamalu bikitaabih walikitaabihi nasiixadana alcamalu bilkitaab walirasuulihi alitibaac waliaimati اlmuslimiina wacamatihim aimadana waxa weeyaan an nadulahum cala alkhayri fi ma yafcaluunahu caamat naasina waa ummada baqiyadeeda waa qolo gaar kuugale ma aha marka waxaa la rabaa qofkii in dadka muslimiinta khayrka u ogyahay oo dhan inuu sheego wixii dhibaayoo dhanna inuu ugu digo walidaalika walicaamatihim himtaas muslimiinta u laabanaysa oo waa maxay wanusxu likulli muslimin yaa ka mid ee wixii nabiga lagula mubaayacooday calayhi salaatu wasalaam marka nasiixada waxa weeyaan waa shay qaali ah kamana timaada ilaa ummad iyo mujtamac isjecel oo sharkana shartana isu neceb wanaagana isu jecel in la timaado mooye laakiin haddii aad aragtid ummad islaam sheeganayso qeybna ay ku farxaysa qeybta kale wixii dhib ku dhacay islaamkii khasaaishiisii wanaagsaneed waa ay maqan tahay marka nasiixada sidaas weeyaan xataa jaabir wagayruhu ay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisa waxaan kula mubaayacooday annusxa likuli muslimin waa khaslad aada u saraysa waay in nin kastoo muslim ee wanaagaad u og tahayna aad u sheegtid xumaan aad ka cabsanaysidna aad uga digtid wa yactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan macnaa qowlihi sala allahu alayh wasalam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani almarsuusi yashudu bacduhu bacda wa shabaka bayna asaabicihi sala allahu alayhi wasalam wa yactaqiduuna macnaa qowlihi nabiga hadalkiisa ay ictiqaadinayaan oo ictiqaadkii waxaa ku xiga way ku camalfalayaan oo ahayd almuminu lilmumini muminka haddii loo fiiriyo muminka kale wuxuu u yahay kalbunyaani almarsuusi wuxuu dhis laysa saaray yashudu bacduhu bacdan qaarkiisa qaarka kale uu adkaynay wa shabaka sala allahu alayh wasalam bayna asaabicihi nabiga farihiisuu isgeli asagoo matalayo sidii markii eh, dhista laysku dhaweeyo oo laysa saaro ay isu celinayso marka dhista waxa weeyaan waad aragtay hal hal haddii gurigan la yiraahdo hal hal ul halaga dhiso ma istaagi karaa maya walidaalika waxa weeyaan markii in la dhisa ay noqoto guryaha dhista laga sameynaya ama geedaha qeyb dhana laysku keenaya marka waxaa waaye xataa tastacsi in keyrkeeda eh, dabayl iyo wax kamida inay ridaan sidaas baa layihi nin baa caruurtiisa wuxuu ugu dardaarmay wuxuu iri wiilashaydiyo waxaad ahaataan buu iri sidaan ahaado macnaha dad oo midaysan ahaado liannahu markaasuu mithaal ahaan usoo qaato uri ushaan oo kale fiiriya keligeed waa la jibi karaa markay toban ulood ay tahay qofkii jib haddii la yirahdana ma jibin karo in u tusiyo mithaal camali inay tahay in hadday dadkii garab istaagaan dhib kastana ay waajihi karaan wanaag kastana ay wada qaban karaan marka taasay ay aaminsan yihiin oo kulligood waxa weeyaan waa midaysan yihiin in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fi sabiili safan kaanahum bunyaanu marsuus ummadda marka waxaa la diidaa ummadda inay isdullayso ninkan gaajo inay qabato waa kuwa kaligaa la yidhaahdo ninkan cadow inuu la dagaalamo lira waa kuu kaliga ninkan jiro inay qabato wax ka daaweeye la waali waa kuu kaliga sidaasaa la diidaya waxaan rabaa qofka hadduu jirado in dadkii walaalihiisa ahaa oo islaamka ku walaaloobeen inay u gurmadaan o lacagtii daawada iyo wix ay ka bixiyaan oo cadowgaas oo jirada ay ugu tegin xataa yahlak haddii ninkii gurigiisa waar lagu soo qaado in dadkii kale ay iska fiirsadaan o ana laa yacniini in la yidhaahda ma ah wahaakada haddii ummadii oo dhan saf ay saas wada gasho hiya qaadira calaa dafci shari can nafsiha wa calaa taxqiiqi alkhayri linafsiha sidaas weeyaan wyctaqiduuna qowlahu haddana way rumaynayaan oo mathalu lmuminiina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathali jasadi waaxid kamathali اljasadi ida shtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru اljasadi biاlxumaa wasahr marka ayagana waxay rumaysan yihiin oo ay ku camal falayaan nabiga qowlkiisu yihi mathalulmuminiina muminiinta waxaa lami ay yihiin sifaadkooda waxa weeyaan fii tawaaduhim fii tawaadihim say isu jecel yihiin iyo wa taraaxumihim say isugu naxariisanayaan iyo wa tacaatufihim say isula eh, ay isla caatifaynayaan caatifo waxa weeyaan yani shucuurkay ka midaysan yihiin iyo siday isu turayaan yani alcaطfu waxaa la yidhaahdaa an yacطifa bacduna calaa bacdin inuu barkiina barka kale ou ula soo laabto asligeeda waxaa la yihahdaa caطafat idaabaةu calىa wadlidiha daabada canugeeda markay ka tagtay kusoo laabataa cadfi la yidhaahda marka waxa weeyaan naxariis qalbiga iyo ficil oo laga qabto macnaha badanka labadaasba tacadufka waa la yidhaahda tacaatufihim se isugu turayaan oo isu jecel yihiin waxay lamid yihiin ka mathali اljasadi hal jasad oo kala wa fii riwaaya ka mathali اjasadi اlwaaxidi ida shtakaa minhu cudwun hal xibin hadduu ka sheegto tadaacaa lahu waxaa isugu yeera saa'iru ljasadi jasadka qeybtiisa kale bilxumaa qandha i wasaari soo jeed sidii jismigan haddii meel kamid ee eh, maanta qof laga qabta suulkaas ama farta ama in isha ama madaxa qofka hadii laga qabto jirka intiisa kale ma karo waa soo jeedaya xanuunkiina waa wada saameynaya sidaasay muminiinta waxay yihiin qof ka mid hadduu dhib ku dhaco kulligood dhibkii waa wada dareemayaan waa macno aada u sareeyo oo maanta aad dhihi karto ma hada almacnaa mafquud fi kathiirin min almujtamacaati alislaamiya waa laga waaye hadday muminiin saas isu jeclaan lahaayeen ilaahay subxaanah watacaala horumar buu gaarsiin lahaa ishkaaliyada jirtaa waxay tahay cagsigooda sifaadkaas waxaa ka baxay inuu qof kastaba midka kale xiqdiyo inuu midka kale midka kale makri uu ku sameeyo in midka kale midka kale uu dhib u geysto sidaasaa badan ilaa maanta aad ka arkeysiin waxaa dhacaya caalam marka waxaa weyaan waa mithaal la taaban karo muminiinta saasaa lagu yaqaana qofkii marka waxaa la rabaa nusuustan isu bandhig adiga oo sifaadkaas adiga ma laga helaya oo nin kastoo muslin ah ma kuula mid yahay jismigaada ma kuula mid yahay oo inama almu'minuuna ikhwa ma dareemaysa mase waa ii aada leedahay ummadda dhan hadday halaagsanta dan kama marka islaamku waa majmuuca min alkhisaal hadday mid kastaba maalin tagta maxaa soo haray marka waxaa la rabaa qofkii an yacrida nafsahu calaa hadihi اnusuus hal hadihi sifaat mutaxaqiqa fiihi fain kaanat kadalika falyaxmad illaaha calayh wa in kaana gayra dalika falyuxaasib nafsahu walyuraajic nafsahu xataa yacuuda ilaa manbac اlislaam markaasuu musanifku wuxuu iri waya'muruuna bالصabri cinda اlbalaa dadkii ahlu sunna ahay waxaa lagu yaqaanaa inay isfaraan sabri cinda albalaa dhibka markuu balaayada markay dhacdo liannahu waxaa la ogyahay qofka muminka wahwa fi dunya mucaradu lilibtilaa'aat mid asiga u gaar ah iyo mid mujaamaca u la wadaagsadabo midkay ahaatabo ibtilaa'aad waa ku dhacaya marka ibtilaahaas markasee lagu qaabilaya ma dhib kasta markuu dhaca oo gaar iyo khaas ah ma oohin iyo jazac iyo argagax maan bilaabayna mase ummad inta waxa ku dhacdana u dul qaadata ajirna ilaahay ka rajayso sidii haddana waxa kasoo socda ay kaga badbaadi laheed u howl gasha maa noqonayna mase umma takuunu asiira likuli maa xadath xataa maadigeedu maanta dhan oynayso nimankaa hadda shiicada lagu sheego waxa weeyaan xawaluu dunyaahum ilaa maaasi wa maaatim nin kastoo aalu beytka oo dhintay min cali bni abi aalib laga soo bilaabo maalintiisi ou dhintay markii lagaao la gaaro markaasaa waxaa waaya mid dhabarka iska garaaca mid wejiga iska dhiige maanta dhan yaciishuuna calaa maaasi lmaadi ilaahayna wuxuu na amray musiibada mahma ay weynaato in ilaahay dartiisa loo dul qaato ayadaasna sidaas lagu dhaafo oo markaa waxa soo dambeeya sida loola tafaaculi lahay la sameey wayaamuruuna biاsabri cinda albalaa marka taa waxay noo daliil tahay annahu laa budda min ibtilaa ilaahayna wuubu ku dhaarto wuxuu uri walanabluwannakum bishayi min alkhawfi waljuuci wa naqasi min alamwaali walanfusi waathamaraat wabashir asaabiriin aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun fiiri marka walanabluwannakum bishayin min alkhawfi dadki ilaahay wuxuu iri waxaan ku ibtilaynaynaa oon ku imtixaanaynaa cabsi cabsidaas mid gaar ah ha ahaato ama mid guud oo cadow ummadii ay ka cabsata ha noqoto iyo aljuuc qofkii fakri ku dhaco oo maanta uusan haysanin la qadaa walaa quraac walaa cashaa waxa weeyaan waa musiiba nabiga gaajada wuxuu ku tilmaamay bisa dajiic buu ri wax oo adiga kula jiifto tan ugu xun weeyaan wa naqsi min alamwaali waalanfusi iyo maalkoo layska nusqaamiyo qofkii xoolo lahaa ayaad maanta faqiir noqonay iyo walanfusi caruurtii iyo naftaadii iyo reerkaadi iyo walaalaha iyo qaraabadii bay wax ka dhimanayaan marka iyo wathamaraati yacni beerihii oo musiibo ay ku dhacdo intaas waa dhacaysaa baa leeyihi laakiin dadkii marka laba xaal ay noqonayaan dadna waxa weeyaan yaciishuuna fi ma'saad maanta saana igu dhacday tana ay noqotay keytaay tahay yashtaki min kuli shay ayib nina waxa weeyaan dadka ilaahay ku tilmaamay wabashir الصاabiriin yani yataxamaluuna hadihi الmaصaa'ib wa yaclamuuna anaha muqadara wa yaclamuuna anahum in sabaruu calayha ana allaha yaأjuruhum calayha markaasaa wabashir الصaabiriin maxaa loogu bishaaray aladiina ida asaabathum musiibaة qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun jawaabta ulaaئika calayhim salawaat min rabihim waraxma wa ulaaئika hum اlmutaduun saddex shay yaa looga abaalmariyay aynay sabreen salawaat waa thana min allahi tacaala ko raxma oo naxariis ah wa ulaaika hum lmuhtaduun ninka muminkaa ah, ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu haduu ama saaibtii ku dhacday oo ilaahay dartiis u dul qaato inuu ilaahay iimaan ku hanuuninay maa asaaba min musiibati fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabi min qabli an nabraha ilaahay fi aaya ukhra waman yumin biاllahi yahdi qalbahu ninkii musiibadaas ilaahay dartiis u dul qaato ilaahay wuu hanuuninaya wa ulaaئika hum اlmuhtaduuna taasaa lagala jeeda waxaa kaloo isku dardaarmayaan wالshukri cinda الrakhaa wالridaa bimuri الqadاء dadka ahlu الsuna waاljamaaca waxaa lagu yaqaanaa in ashukru cinda الrakhaa markay ilaahay barwaaqo ou siiya kuma kibraan dadka waxaa weyaan caadadu kalaa ina alinsaana layadqa an ra'aahu stagna qofka markuu is arko inuu xoolo leeyahay kibir buu ku dhaliyaa marka caafimaad la siiyo xoolo la siiyo caruur la siiyo ilaa daraja uu qofka ilaahay diintiisa kaga baxo inamaa uutiitu calaa cilmin cindii sida qaaruun uu yiri oo kale marka ayaga waxa weeyaan washukru cinda arakhaa tacaraf ila allahi fi اrakhaa yacrifka fi shida rakhaa barwaaqada markii lagu jiro ilaahay bay ku kibir kuma dhalinayso oo nicmadii ilaahay uu siiyey haddana ajir bay ku kasbanayaano shukrigaas oo lain shakartum la wala in kafartum ina cadaabii la shadiid marka waxay ogyihiin shukrigaas waxa weeyaan qeyd linicam nicmada ilaahay kusii baad xeranaysaa si ay kaaga bixin taas weeyaan ayib wاridaa bimuri اlqaضاء in lagu sabro qadarka ilaahay midkiisa qaraarka ah qadarka oo dhibka nafta u keenaya waxaa waye muri اlqaضاء waxaa loo yiri aqdaarta ilaahay oo suqudub ku dhacayso wax badanoo adiga ku dhibayaa jiro binisbati lilmakhluuq shaqr bay noqon kartaa fi ma yatacalaq bimafcuulaatihi wa maqduuraatihi wa in kaana fi taqdiir illahi wa qadarihi kulligeed khayray ku dhammaanaysaa laakiin binisbati lana ashyaa anaga dhib noo ahaa jirto oo qofkii oo kale hadduu maanta uu jirado hadii caruurtii ka dhimato xooli haday ka baaba-aan cadow haddii lagu salido waa dhib weeyaan muri lqadaa way ku sabrayaan marka waxaa la diidayaa in dadka sida hoogayey ba-ayey sida dumarka ay leeyihiin oo kale in la noqdo oo dhibaato yar haday kugu dhacdo wixii ilaah inta nicam kuu samaynaya aada ilowdid nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu uri laysa minaa man shaqa aljuub walatama alkhuduud wa bidacwa aljaahiliya fiiri qofaa dhintay nabiga wuxuu maba naga mid ma aha ninkii markuu qofka dhinto walaalkiisa ama wiilkiisa inta dharkiisa qaata jeexjeexo naga mid ma aha dhafoorahan iska garaaco oo wadacaa bidacwa aljaahiliyati aniga yaa ii maqano yaa ii arsuqayo sidii asigooba ninkaa ilaahay u ahay oo kale inuu noqdaa la diidaya marka waxaa la rabaa in sabarka la xigsado oo la xigsado o ilaahay uu yihi inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab fiiri markaad sabartid ajirkaada wax ogaan karoon ilaahay ahayn mana aad ka helaysa ayib marka sidaasaa la rabaa qofkii in qadarkii ilaahay inaad adiga subxaanah wa tacaala aada u dulqaadatid wixii kugu dhaco dhib ah wyadcuuna ilى makaarim اakhlaaq wa maxaasin اacmaal wayatciduuna macnaa qowlihi akmal imaani akmalu muminiina iimaana axsunahum khulqa wayadcuuna way u yeerayaan dadkii muminiinta ahaay oo ahlu suna waljamaaca ahay ilaa makaarimi اlakhlaaq dabeecayooyinka kuwooda wan wanaagsan waxaa la yihahdaa khuluq akhlaaq waa jamcu khuluq waxa weeyaan wahiya sifatu lbaatina fi linsaan qofka waxa hoosta ugu jiro oo aaminsan yahay oo dabeecada uu leeyahay yaa la yidhahdaa akhlaaq baa la yidhahdaa ayib marka oo waa maxay markaas sifaadkaas oo qofka leeyahay waa deeqsigii waa geesinimadii waa xilmigii waxaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa makaarim alakhlaaq dabeecooyinka kooda wanaagsan iyo wa maxaasin acmaal ay u yeerayaan acmaasha mideeda qurquraxsan makaarim alakhlaaq waxaa waay qofka maa jabalahu llahu caleyh ilaahay wuxuu hoosta kaga abuuray maxaasin alakhlaaqna waxaa wey acmaalna acmaasha teeda waa wanaagsan oo la samaynaya oo oy asaas u tahay waa sidqigii oo kale qofkii inuu macnaha runti sheego inuu macnaha maxaan ku iraahdaa eh, eh, kariim inuu noqdo waxyaalo badan nasiixadiia kamide waxaasoo dhan maxaasin akhlaaqaa la yihahda wa yactaqiduuna macnaa qowlihi bay ictiqaadsan yihiin oo akmalu lmu'miniina mu'miniinta waxaa ugu kaamilnimo badan iimaanan axsanuhum khuluqan ninkii ugu dabeecad wanaagsan yaa ugu iimaan kaamil badan liannahu waxaa weeyaan waa sifaat qurquraxsan oo iimaanka aada rumaysantahay ka tarjumayso iimaanka masdar alacmaal qofka iimaankiisa asaas likuli shay waay marka sifaat alakhlaaq alkariimana waxay ka tarjumaysaa iimaanka qalbigaada ku jiro lianna qofkii markuu run sheegay ma aladii yaxmiluhu cala asidqi waxa waa iimaankiisa waay lianna wuxuu og yahay sidqiga qofka inuu ilaahay agtiisana ku jeclaanaya muminiintana uu muxtaramka noqonaya ajirna uu ku helaya buu ogyahay marka albaaciثu calى makaarim اakhlaaq huwa imaan اlinsaan ayib wayandubuuna ilaa an tasila man qaطacaka wayandubuuna waxay u yeerayaan bimacnaa yadcuuna w nudbada waxaa la yidhaahdaa sideedaba qofkii oo loo calaacalo yaa la yidhaahdaa hadda tan waxaa weeyaan yani aad bay arintaas isugu boorinayaan oo qofka markuu waxaan uu ka xanuunsanayo uu hadalkii ku celcelinaya oo kale yaad ka xanuunsanaysaa inay arintan cagsigeeda ay dhacdo yaad ka xanuunsanaysaa wayandubuuna wayadcuuna ilaa an tasila man qaطacaka ninkii ku xariiri ninkii ku gooyay inaad xariirisid sil man qaطacaka waaba xadiidkii sidii u ahay waa marka ninka oo wanaag kuu sameeyo inaad wanaag u samaysid min طabiicati اlcinsaani wa jibilatihi ay kamid tahay oo taas waxa waye wanaag haddii laguu sameeyo wanaag gaarsimaansan calaykum macruufa fakaafiuuh waxaa weeyaan wa waa bani aadamka waa kasiman yahay laakiin midda lagu kala tagsan yahay nin xumaan kugu sameey inaad wanaag u bedeshid waxay u baahan tahay iimaan dheeraad ah qofki inuu leeyahay nabiga alayh salat slaam nimaa u yimid oo wuxuu iri ilaahay rasuulkiisu aqaaribaan leeyahay asiluhum wayaqtacuunani wa uxsinu ilayhim wayusiiuuna ilay wa axlumu canhum wayajhaluuna calaya sidaas iri qaraabaan leeyahay anigana waan xariirina igana waa igoynayaan wanaagaan u samaynaya xumaana igu bedelayaan waan u dulqaadanayaa ayagana waa igu gaboodfalayaan markaasuu nebiga wuxuu iri in kunta kamaa qulta haddii aad tahay sidaad leedahay kalaam aad u qiimo badan weeyaan nebiga hore ninka garta kama siinin liannahu dad badanoo wax sheegan aha jiro waxay siduu sheeganayn u ahayn markaasaa layidhi sida aada leedahay haddayba tahay haddayna ahaynna ma tihid waayo macnaha waxaan ma lihid fa kaannamaa nebigu markaasuu uri kaannamaa tusifuhum lmal waxaa weeyaan adiga oo deeb afka u gelinaya aad lamid tahay buuri walaa yazaalu macaka min allahi dahiiru calayhim maa dumta calaa dalik ilaahayna wuxuu kuu kugu kaalmaynaya uu mid macnaha ku garab istaago maadaama adigana aada wanaag u samaynaysid xumaanna ay ku samaynayaan marka wa tucطi man xaramaka waxay u dardaarmayaan qofkii ku hoojiyo wax kuu diido inaad adigana wax shalay baad aniga ii diida waa ogeed markaan wax ideymi kule waa ideymi weyse maantana deymi siyaad leedaha kuma siinay waxaa weyaan ma aha khasaala muslimiin kamid ma ah wa tacfu canman dalamaka ninkii ku dulmiyane inaad macnaha cafisid ilaahay wuxuu ri idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiim marka waxaa weeyaan qofka muminka ah inuu ninka walaalkiisa hadduu xumaado inuusan xumaanta ugu dayanin waay dadkii waxaa la rabaa in wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan sidaas oo kale waay wa tucطi man xaramak wa tacfu can man dalamaka waa khisaal dhaadheer waay nin ku dulmiyey ood awood u heli kartid inaad dulmigiisa iska dafcisid yaad iska cafinaysaa alcafu cinda almaqdira waa khisla dheer oo aada u qiimo badan faman cafaa wa aslaxa فأجره على الله allah wax sahlan ma ah wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu faina allaha gafuuru raxiim wayaamuruuna waxay farayaan dadkii ahlu sunnada ahay bibiri lwaalideyn waalideynta ina wanaag loo sameeyo oo la ateeco waay biriga ninka wanaaga sameeyana bari baa l ninka baariga wanaaga uu sameynana biri waay in wanaag loo sameeyo oo la adeeco oo baari lonoo noqdo lianna allaha qarana xaqahumaa bixaqihi wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa wa bilwaalidayni ixsaana marka wax sahlan ma aha labada waalid si kastoo adiga xataa aad u aragtid in sidii la raba aysan kuu tarbiyeynin haddana inaad wanaag u samaysid oo aad macnaha xaqooda xaqa kale kale aad ka hormarisid wa waqul rabbi arxamhumaa kamaa rabayaani sagiira inaad tiraadid wa waxaa kaloo u yeerayaan ilaa silati alarxaam qaraabada in la xariiriyo qaraabada in la xariiriyo min makaarim alakhlaaq ay ka tahay xariirintaas marka waa maxay curfiga waxa lagu yaqaano inaad xaalkooda ka warqabtid ninkooda jiran aada booqatid kooda faqiirka aad u kaalmaysid kii macnaha waxaan ku iraahdaa wanaag uu xasila aad kula faraxdid kii dhib ku dhaca aad la murugootid xaalkood aad ka warqabtid aa la yidhaahda haddaad khilaaftid waxaad noqonaysaa nin xun kabaa'iri dunuub ay ka mid tahay in qaraabada la gooyo fahal casaytum in tawalaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allah fa asamahum acmaa absaarahum bal nebigu wuxuu iri laa yadkhulu janata qaatic nin oo raximkiisa iyo qaraabadiisa gooyey waxa waaye jannamaba gelayabo marka waxaa la rabaa in in in sidaas loogu dadaalo wa xusni ljiwaari diriska wanaaggiisay u yeerayaan macnaha waxa weeyaan alixsaan ila ljaar maadaama dadkii laysla degan yahay la kalama dhowrsan karo ilmihii baa isku dhacayo dhib baa la soo gaarayo waxaa la rabaa marka in laysu dul qaato diriska adeeg baa dhexmaray baahi bay isu qabaan inaad adigana dharagtidood raashinkaada qashaqubka lagu subo dadkii diriska kula ahayna ay gaajaysan yihiin nebiga wuxuu ku tilmaamay iimaan laaan aan inay tahay ah, mumin inuusan ahayn buu nebigu yihi man baata shabcaan wajaaruhu jaayic ninkaas mumin ma aha ninkii asiga dharagsan ee maacanta daaca qurmay diriskiisana uu baahan yahay kaas iimaan ma aha bal nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay man kaana yuminu biاllahi walyowmi alaakhiri falyukrim jaarahu marka jaarkii waxaa la rabaa haddii ayna wanaag labada qofood oo diriska aysan dhex marin waxa weye cadaabay isu noqonayaan marka dhibkaas intayna isu keenin la rabaa in wanaag lagu dhaqmo waa xadiidkii bukhaari maa zaala jibriil yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwarithu jibriil wuxuu ii dardaarmay buu yiri in jaarka la ilaaliyo ilaa aan kaga malay inuu dhaxalka wax ku yeeshan doono buu yiri nabiga alayh salatu salaam wاlإxsaani ilى اlyataama wاlmasaakiin wa yaأmuruuna alإxsaana ilى اlyataama ama wayadcuuna ilى اlإxsaani lafdigii hore muxuu ahaa oo ficilkan uu ku tacaduma wayaأmuruuna bibiri اlwaalideyn wayaأmuruuna silaة اlarxaam wayaأmuruuna alإxsaana ilى اlyataama wاlmasaakiin alإxsaanay amrayaan ilى اlyataama loo ixsaan falo yatiim ninka aabihiis ou dhintay asagoo yaroon qaangaarinaa la yidhahda hooyada ninka ka dhintay yatiim ma ah lianna dowra alwaalidi aw alab binisbati litarbiyati اlawlaad aham hooyada markay yar tahay ilaa canuga uu labada sana ka gaaray sax waay laakiin wixii ka dambeeya dowrka aabbaha difaacan wa tarbiyatan wa cinaayatan kulli waxaa weye wax badana isugu imaanay in loo ixsaan falo yay amrayaan nabiga wuxuu ri ana wa kaafiru lyatiimi ka haatayni fi اljanna labadiisaan farood midda dhexaad iyo midda kale oo suulka xigto intuu xariiriyo sidaasaan ku nahay nabiga caleyh salaatu wasalaam marka yatiim in loo gargaaraahu waxa weeyaan acmaasha waaweyn oo ilaahay loogu dhowaanay ka mid tahay in xoolahoodii in wanaag loo sameey in la dhaafo waxoodii la cunana min kabaa'iri dunuub ay ka mid tahay in aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wa sayaslawna saciira ma sahlana marka yatiim hadaad xataa waaysa keli ma fiican madaxoo loo salaaxo waa darajo weyn weeyaan ayib wاlmasaakiin in masaakiintan ixsaan loo sameeyo yay amrayaan masaakiin waxa weeyaan nin oo bacdu xaajaati helayo qeybna ay ka dhiman tahay ciidaa la gaaraya ilmihii maanta quraacdooda waa haystaa laakiin waxay ku ciidaan oo dhar ima haystaan in dhar loo soo gado waajibu ixsaankay ka mid tahay aan dhaho iyo wbna sabiili wayamuruuna alixsaana ila bni sabiil wbni sabiili dhe markaas ibni sabiil in ixsaan loo sameeya ninka jidka wiilkiisa ah ibni sabiil waxaa weeyaan ninka jidka keligiis ku socdo waa nin musaafir ah ninkaa musaafirka ah ibnu sabiila la yidhaahda liannahu liannahu musaafirka waa nin gariib ah dad meesha kama yaqaano caadaadkii dhaqanka ma yaqaano qiimaha meesha wax lagu gadaya ma yaqaano cadow iyo nin sadiiq nin xun iyo nin fiican kalema yaqaano marka axwaj maa yakuunu ila alixsaan haddaad xataa macluumaad siisid oo tiraahdo mathalan meeshaas hoteelkaas wuu fiican yahay meeshaasaa wax laga gataa madcamkaas wuu fiican yahay intaa waa meeshaas dhibay kaaga imaanayaan dad baa sidaas caado u leh haddaad tirahdid waxaa weeyaan ixsaan ilaa bni sabiil ay noqonaysa warifqi bilmamluuk midka oo la leeyahay oo loo turo waagii dee muslimiinta jihaad ay geli jireen dad badan baa dagaalka laga soo qaban jiray marka addooman baa qaarkood noqon jiray sida dumarkii caruurta dadka raggana in la dilo iyo in ayan la addoomaysto liannahu waxa weeyaan waa sharcan wax banaan waayo marka ninkaas mamluuga ah inaad maanta dhan ka dhigatid sidii waxa ay addoon oo kale oo ma oo de naxariis iyo maxaan ku irahda dhaqan wanaagsan aan lala samaynin maya dadka oo mamluukiinta fi cahdi asaxaabati wataabiciin lagama aqooni jirin ninka wax le ninka laleeyahay lakalama aqooni jirin isla dharay qaadan jireen isla camalay samayn jireen diintay wada baran jireen dad waxay ahaayeen calaa mustawa caalin marka adoonnimada islaamka le oo uu ogol yahay waa midaas weeyaan midda dadka mafhuumkiisa usoo degdegayso oo ninkii haddee laga dhigto un keli a ah, nin la rarto sidii dameerihii oo kale laysa min diin illahi fi shay wa yanhuuna way reebayaan can ilfakhri bay reebayaan in qofkii ou fakri same macnaha fakriga waxaa weeyaan in laysu faafaano oo qofkii ou yihahdo ani qabiilkaasaan ka dhashay aniga madaxdaasaan ahay aniga dadkaasaan kamid ahay fakhrikaasaa la yidhaahda ilaahay subxaanah wa ma ogolo lianna waxay keenaysaa mujtamacii muslimka ahaa inay dabaqaad kala noqdaan marka ama ficil ha noqdo ama wax kastaba oo ninkaasta inuu yidhaahda anigaa caalimi anigaa khaniya anaa reer heblow ah anaa reer fulaan ah anigaa dowladdaasaan u dhashay inaad tiraahdid oo hadeertaan dabaqaad la kala noqdo yaa la diidaya wاlkhuyalaa wayanhuuna wayanhawna can اlkhuyalaa kibirkana way reebayaan iyo wاlbagi iyo xadgudubka oo qofkii lagu xadgudbo iyo wاlاstitaalati way reebayaan in laga kor noqdo calى اlkhalqi bxaqin aw bgayri xaqin aan ka bilowno khuyalaa ilaahay walaa tamshi fi اlardi maraxan inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula khuyalaa haddaysan jihaad iyo dagaal lagula jira aysan ahayn waxa weeyaan in qofkii mutawaadic inuu noqdaa la raba haddaad rabtid ilaahay inuu ku kor yeelo in qofki ou tawaaduca markaasuu ilaahay rafcinaya man tawaadaca lilaahi rafacahu llah buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam marka tawaaduca cagsigiisa khuyalo waay wاlbagi bagiga waxa weeyaan atacadi cala اlghayr qofkii oo qof kale ku tacadiya la yihahda marka ma banaana sharcan aladiina yadlimuuna الnaasa wayabguuna fi اlardi yani kuwa dadka waxayna u lahayn xaqooda ayna u lahayn ka qaadanayo oo xoog ku qaadanayo bagi baa la yidhaahdaa liannahu waxa weeyaan sidii nabiga calayh الsalaatu wasalaam oo u xarimay ina dimaءakum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamu ka xurmati yowmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada bagiga waxa weeyaan waa takabur iyo dulmi iyo cudwaan intaasoo dhan yuu kulansadaa ayib waxaa ku xigto wاlاstitaalati calى اlkhalqi yani alisticlaa calayhim waay dadkii oo aad isaga dhigtid inaad ka sarayso oo dadka aada hoostaada ka fiirisid oo dad kula simano xaqa aada leedahay midkeedo kalele ma u arkaysid dadkaa hooseeya inay yihiin aad ula dhaqmaysaa marka ayagana waxa weeyaan waa muxaram waay min kabaa'ir الdunuub taxqiir اlaakhariin iyay ka mid tahay wayaamuruuna waxay farayaan bimacaali alakhlaaq akhlaaqda mideeda sarayso bimacaali alakhlaaq macaali alakhlaaq waxaa ka mid eh waa karamkii waa sidqigii waa cafwigii wixii hore aan u soo sheegnay akhlaaqda mideeda saraysaa la yihahda wayanhawna waxay reebayaan can safaasifihaa mideeda xunxun yani khiyaanada iyo qishka iyo beenta iyo bukhliga iyo wixii lamid ah yay reebayaan wa kulu maa yaquuluunahu waxay leeyihiin wa yafcaluunahu ay falayaan oo min haada wagayrihi waxaan soo sheegnay waxaan aan soo sheeginbo fa inamaa hum dadkii ahlu sunnada ahi fiihi fimaa dukira mutabicuuna waxay raacayaan lkitaabi wasunna wa ariiqatuhum hiya diinu lislaam weeyaan islaamkaas wuxuu rabana way samaynayaan wuxuu ka reebana way ka reebtoomayaan aladii islaamkao bacatha allahu bihi muxamada ilaahay nabi muxamed ou lasoo diray laakiin lamaa akhbara nabiyu sal allahu aleyh nabiga markuu ou nooga khabray ana ummatahu ummadiisa sataftariqu inay ku kala tegi doonto ay u kala tegi doonto ala halaaثin wa sabciina firqa saddex iyo toddobaatan inay firqa u kala bixi doonaan oo kuluhaa fi naari ay ahaan dhammaantooda naarta ay ahaan doonto ilaa waaxida maahine wa hiya aljamaaca midaasna waa jamaacada dadka mujtamicuuna cala alxaqi ay yihiin wa fii xadiidin canhuna ou sheegay annahu qaala inuu yidhi hum jamaacadaas badbaadaysa naarta aan gelaynin man kaana waa kuwii ahaaday calaa mithli maa ana calayhi aniga waxaan ku suganahay alyowma wa asxaabii aniga iyo asxaabtayda waxaan ku sugannahay firqaddii sidaas nagu soo raacda waa midda keliya oo badbaadayso inta kale waxaa weeyaan kulligood waa fi bay ahaanayaan marka marka ma laakin lama akhbara anabiyu anna ummatahu sataftariqu calaa halaaثin wa sabciina firqatan yusaara almutamasikuuna marka jawaabti waa kaas saara almutamasikuuna waxay noqdeen kuwa islaamka qabsanayo bilislaami qabsanayo almaxdi ee barax tiran alkhaalisi can ishawb wax lagu dari ka barax tiran waxay ahaanayaan hum ahla الsunati waاljamaaca saara almutamasikuuna ahla sunati humtaas damiiru faslin weeyaan icraabti wax kuma laha oo waxay lamid yihiin tajiduuhu huwa khayran huwa iyadoo la yihah khayran laga dib mari saara almutamasikuuna bilislaami almaxdi alkhaalisi ahla الsuna waاljamaca marka dadka islaamta si dhab ugu dhegan oo khaaliska ohoon bidac iyo shirkiyaad aan lagu darin waxaa weeyaan dadka ahlu sunna waاljamaaca magac keligiis lala baxa lama rabee madmuunkiyaa la rabaa waa nebiga iyo saxaabadiisa dadkii ku raaceen waay wa fiihim asidiiquuna wa fiihim ummadii waxaa ku dhex jiro oo fi ahli sunna asidiiquuna yaa ku jiraan kuwa runta sheegidda badan ah sidqiyaa laga keenay kuwaas uu ilaahay ku tilmaamay ulaaika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina sidiiqiinta kuwaas weeyaan marka waxay sidqi ku noqdeen iimaankoodana way ka run sheegeen iimaankeena afcaashooda dhan iimaankaasay ku dabaqeen sidiiqiina la yihahdaa waa martabada ambiyada ku xigto waay calaykum bisidqi fa ina asidqa yahdii ila albiri wa ina albira yahdii ila aljanna walaa yazaalu rajulu yasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqan buu nabiga caleyh salaatu wasalaam yidhi runta sheega liannahu runta wanaagu idinku hanuuninayaa wanaagana jannou idinku hanuuninaya qofkii ka zuuli maayo inuu runta sheegayo runtana ku dadaalay ilaa ilaahay agtiisa looga qoro sidiiq inuu yahay waa kaas xataa yuktaba cinda allahi sidiiqan marka qowlkooda afcaashooda qalbigooda kulligood waxa waaya sidqi baa lagu dabaqay wa washuhadaa wa fiihim fi ahli sunna waxaa kamid ah ashuhadaa dadka shuhadada ayaa kamid ah jamcu shahiidin waxa weeyaan shuhadada waxaa loo jeedaa aladiina qaataluu liiclaaءi kalimat اllahi wa qutiluu fi اlqitaali shahiidkaasaa la yihahda aladiina maatuu fi اlmacraka wa fiihim الصaalixuuna yaa ka mid ah saalixa waxaa la jeedaa man qaama bxaq اllahi wa xaqi cibaadihi daraja aada u saraysa walidaalika ambiyada xataa waxaa lagu sifeeya anahum saalixuun inay yihiin fi akhara min aayaad ku arkaysaa inuu inahum kaanuu inahum min aلsaalixiin marka waa sifad oo khayr oo dhan jamcinaysa wa minhum waxaa kamid a ahlu sunna waljamaacadi aclaamu اlhudaa hanuunka kuwa calamka u ahoo lawada yaqaano yaa kamid e wa masaabiixu duja mugdiga iftiinyaalkiisaa kamid e ululmanaaqib اlma'thuura sifaadka fiican laga saaxibka ahaayeen manaaqib jabcu manqaba wanaaga kuwa u saaxibka ahay alma'thuura lasoo guuriyey iyo waalfadaa'il almadkuura ululfadaa'il almadkuura fadaaisha oo la xusay kuwa u saaxib ah waa wada yaqaanaa taraajimtooda markaad aad aadid wa fiihim alabdaalu baa ka mid ah abdaal dadka isbedelayo oo waxaa la yidhaahdaa abdaalkaas waxay ka timiday idaa maata axaduhum qaama badalahu gayruhu nin kale ama qaama ama wulida badaluhu nin oo wanaagsan oo ummadda dacwo u samaynay kulamaa u dhinteen mid kale bedelaya waa wanaagay iska dhaxlaan way ku imaan kartaa abdaal macnaha saas way ku imaan kartaa marka dadkaas waxaa lagu yaqaana alcilmi الصaalix wاlcamali alcilmi الnaafic wاlcamal الصaalix abdaal saas wa ayib ama waxa weeyaan alyidhi hum aladiina yubadiluuna xasanaatihim hum aladiina yubadiluuna sayiaatihim xasanaat oo xumaantoodii iyo sayiaadkoodii aadkoodii bay waxay u bedelayaan wanaagyaal oo maalin kastaba way kasii fiicnaane maalinka ka dambeeyo ama dadkay bedelaanoo takyiir bay ku ridaan cilmigu bartay yo ummadda ugu yeeraya ummaddii awel xumaanta iyo wanaaga ka fogeed iyoy wanaagga ugu yeerayaanoo ummaddii way isbedelaysaa abdaal saasaa la yidhaahdaa wa fiihim waxaa ku sugan marka abdaal hadda sida dadka waxaa hadda tacriif wuxuu noqday oo dadka suufiyada la gaar ay tahay oo fulaan abdaal uu ka mid yahay oo oo marka abdaal waxaadba moodaabo dad bakoonkii wax ka maamulayabo sida hadda ay u suuraynayaan dadka suufiyaadka ah fulaan waa badel ama waa min al abdaal uu ka mid yahay waxaa loo suuraynayaa ninba ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la wadaago oo addoomankii la maamulayo saas ma ah waa musطalaxan abdaalka waxaa loo yaqaanaa hum aladiina tamayazuu can gayrihim bilcilmi الnaafi wاlcamal الsaalix wax kale ma ah wa fiihim aimatu diini baa kamid diinta aimadooda aladiina aimadoo ajmaca almuslimuuna ay ku ijmaaceen calaa hidaayatihim wa diraayatihim inay dad hanuunsan wax fahmayana ay yihiin dadka waxaa weyaan hadda naga hormaray dad waxaa jira laysku ijmaacsan yahay inay dad ahlu hanuun inay ahaayeen ahlu cilmina ay ahaayeen oo waxaa kamid a abu bakrin cumar eh, cuthmaan caliy bna abi aalib saxaabatu rasuuli lah kibaar اtaabiciin a'imat اlislaam minhum maalik minhum shaafici wahaakada dawaaleyk wa hum ahlu sunna waljamaaca adaaifatu lmansuura daaifadii loo gargaaray weeyaan aladiina kuwii qaala fiihim nabiyu ou yidhi laa tazaalu daa'ifatun ka zuuli mayso min ummatii kamide cala alxaqi inay yihiin daahiriina ay hadana ay haalib ku yihiin o xaqa ku sareeyaan laa yaduruhum ousan dhibaynin man khadalahum ninkii dullaysto walaa man khaalafahum xataa taquuma asaacatu marka dad ahlu xaqi koonka marka qaarkeed ummadda dacfi ah ku yimaado laakiin waxaa weeyaan waxaa ku dhex jira oo mar kasta aan laga waaynayn daa'ifa tuclinu alxaqa wa taltazimu bihi raqma kuli duruufi sicaab taas weeyaan marka ilaa an taquuma saaca macnaha intay ka dhintaan ayaga ama ilaa qurbi saaca liannahu saacada laa taquumu saacatu ila calaa sharaari khalqi buu nabiga marka dadka wanaagsan way dhiman doonaan marka waxaa loo jeedaa xataa taquuma saaca xataa yaqruba qiyaamu saaca liannahu saacada markii dhacaysa waxaan ognahay laa yakuunu fi lkowni man yaquulu laa ilaaha ila allah kulli waxaa weya dadka wanaagsan o dhan way baxayaan marka wataquumu saacatu calaa sharaari khalqi saasaa lagala jeeda markaasuu musanif kitaabkiisa asoo khatimaya wuxuu iri fanas'alu allaha alcadiima waxaan weydiisanaynaa ilaahayga weyn an yajcalana minhum dadkaas xaqa ku taagan oo ilaa ay ka dhintaana xaqa aan ka zuulayna ilaahay inuu naga dhigo wa an laa yuziiqa quluubanaa quluubteennana inuusan ousan dhuminin bacda id hadaana markuuna hanuuni zayq waxaa waaye waa dalaal wa an yahaba lana inuu noo hibayaan ilaahay weydiisanayna min ladunu agtiisa raxmatan inahu in allah huwa alwahaab allihii wax baxdan bixiyo w wallahu aclam buu musanifku yihi salى اllahu calى muxamadi wa aalihi wa saxbihi wa salama tasliima kathiira walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin intaasaan kitaabka ku dhamaynay si oo dee deg degna waan u akrinay laakiin inta ugu muhiimsan inaan alfaadaas aan ku tambiihino yaan ugu talagalnay keli a haddii kitaabkan labadii kitaab oo kale lagu daro waxa weeyaan mucdamu abwaabi alcaqiida insha allahu tacaala inay waadixaataan rajayna wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin